بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المصنف رحمه الله الجملة الثالثة جملada سدexaad waxaan ku soo dhex jirnay الجuمل التي laa محaل لaha min الإعراab ayaan ku soo dhex jirnay waxaan soo qaadannay jumlada musta'nafada ah waxa kale oo aan soo qaadannay aljumla allatii hiya silatun lilmowsuul midda saddexaad waa jumlada muctaridada ah bayna shay-ayn oo jumlada dhex gashay laba shay mutalaazimayni oo islaazima oo aan kala harin wa hiya jumladaas muctaridada ahna imaa litasdiidi tasdiid baa loo keenaa bisiin اlmuhmala tasdiidkaas waxaa akrinaya siin aan dhibac lahayn waxaa la diidaya inaad tidhaahdo litashdiidi ay taqwiya jumladaas muctaradada waxaa loo keenaa towkiid aw itabyiini ama tabyiin baa loo keenaa wahuwa tabyiinkuna aliidaax waa caddayn labadaas macnay faa'iidaydahu leey ama towkiiday faa'iidayda ama iidaax walaa yuctaradu biha jumladaas muctaridada ahna lama dhex dhigo ilaa bayna alajzaa'i ajzaada dhexdooda maahane meel kale lama dhex dhigo ajzaadii almunfasili bacduhaa min bacdin oo kala go'a ajzaada kala go'an ayaa jumladaas muctaridada ah dhexda laga dhigaa almuqtadii kullu minhumaa ajzaadaas oo mid kastoo ayaga ka mid ah alaaharkan kale uu keenaa ficilku yaqtadii alfaacil mubtada yaqtadi alkhabar tusaale ahaan fataqacu jumladaas muctaridada waxay dhacdaa bayna alficli wa faacilihi ficil iyo faacil ka qowlihi nin shaacira wuxuu yidhi waqad adrakatnii walxawaadiثu jammatun asinnatu qowmin laa dicaafin walaa cusli waqad adrakatnii alla ilaahay waxaa dhab ah inay iga daba timid waalxawaadiثu dhacdooyinkuna jamma ay kahiira dhacdooyinku waa badan yihiina waxaa iga daba yimid asinnatu qowmin rag warmahood baa iga daba yimid qowmkaasoo laa dicaafin aan taag darrayn waa jamcu daciifin walaa cuslin sacaboolayna aan ahayn cuslina waa jamcu aczal asinatu qowmin laa dicaafin walaa cuzli walaa cuzlu muu idin qoraa ya laa dicaafin walaa cusli ya maya asina lagama sifaynaaye mar kasta qoomkaasaa laga sifaynaa haddaba jumladan ah wاlxawaadiثu jammatun oo mubtada iyo khabar ka kooban waa jumla muctarida laa maxla laha min alإcraab adrakatnii oo ficil iyo mafcuulu bihi ah oo faacilkiina mu'ahar uu yahay ilaan faacilku waa asinnatu qowmin ficilkii iyo faacilkii dhexdooda ayaa waxaa ku jira wاlxawaadiثu jamma oo jumla muctarida bayna alficli wاlfaacil laa maxla laha min alإcraab dhacdooyinku waa badan yihiin laakiin dhacdooyinkaas waxaa ka mid ah inay iga daba yimideen rag warmahood raggaas oo dicaafna aan ahayn sacaboolayna aan ahayn waa la qabtay marka dagaal buu galay dagaalkii markii uu galay baa faraha lagu dhigay marka gabaygaanuu tiriyey markii dambe laakiin waa la iska sii daayey markii uu nimankii odayaasha ahaa uu ammaanay gabayuu ku ammaanay aw mafcuulihi ama ficil iyo mafcuulkiisa ka qowlihi ninkan shaacirkaa wuxuu yidhi abunajm alcijli wabuddilat waddahru duu tabadduli hayfa dabuuran bisabaa washam'ali wabuddilat ay riixu dabayshii waddahru zamankuna duu tabaddulin waa mid isbedbeddel u saaxiibaheh lisaanucarabka laakiin wuxuu yidhaahda wadahru duu tabadulin wuxuu ka wadaa wadahru duu tabdiilin buu ka wadaa sababtu uu saa u leeyahay ma taqaanaa tabadulin baddala masdar uma noqoto baddala maxaa masdar u noqdaa tabdiil tabaddulna ayay masdar u tahay tabaddala marka wuxuu dhaha wadahru duu tabadulin duu tabdiilin baa laga wadaa waa mid wax rogrogid u saaxiib ah wa buddilat dabayshii ay riixu naa'ibulfaacilka riixdaasaa ka dhigaya haddaba ogow baddala laba mafcuulay qaadataa markay faacilkeeda qaadato ka bacdi ka qowlihi tacaalaa fa ulaa'ika yubaddilu allaahu sayi'aatihim xasanaat mafcuulkii hore naa'ibu faacil ahaan bay u qaadatay mafcuulkii labaadna waa hayfa haddaba waddahru duu tabadulin oo mubtada ee khabara wuxuu ku kala dhex jiraa ficilkii iyo maxay mafcuulkiisii wa buddilat riixdii hayfaa waxaa lagu beddelay hayfa waa riixun xaara ta'tii min alyaman waa dabayl kululoo dhanka yaman ka timaada wuxuu leeyahay dabayshii hayfa baa lagu beddelay dabuuran wa dabuuran dabuur baa lagu beddelay bisabaa ay badala sabaa dabuurka beddelkii sabo ayaa lagu beddelay washam'ali badala sham'ali hayfaana beddelkii asham'ali ayaa la keenay zamanku waa isbedbeddelaa waxbuu rogrogaa wuxuu leeyahay dabayshii hayfaa ahayd baa waxaa la keenay meeshii sham'al dabuurna waxaa la keenay meeshii saba wuxuu la jeedaa fa jaa'at iddabuuru badala saba wa jaa'at ilhayfa badala sham'ali saasuu ka wadaa wa bayna almubtada'i waalkhabar mubtada'i khabarka inta udhexayda ka qowlihi shaacira wuxuu yidhi waa macn ibnu aws wa fiihinna wاlأyaamu yacharna biاlfatىa nawaadibu laa yamlalnahu wa nawaa'ixu ninkan macni ibnu aws almusani baa la dhihi jiray toddoba ama siddeed gabdhoodaa u dhashay wuxuu yidhi gabdhahaa siddeedda ah hal xaboo ka mida in wiil iigu beddelo ma jecli gabdhihii buu marka ammaanaa wuxuu leeyahay ra'aytu rijaalan yakrahuuna banaatihim wa fiihinna laa nakdibu nisaa'un sawaalixu rag baan arkay uu leeyahay oo gabdhaha nacaa wa fiihinna gabdhaha dhexdooda waxaa aday laa nakdibu been sheegi mayne nisaa'un sawaalixu dumar fiicanaa ku jira wa fiihinna ay filbanaad gabdhaha dhexdooda waxaa ahaaday waal maalmuhu yacfurna bilfataa ninka dhalinta yar way legdaane dhulkay ku ridaan ee gabdhaha waxaa ku jira ilaan adna maalintaadaa sugaya waa lagu legdaa haddii lagu legdo oo mowdku uu kuu yimaado maxaa u baahan tahay in laguu baroor oo laguu ooyo oo lagu ammaanaa u baahan tahay xaggee ka heli kartaa markaa gabdhihii ilaa ninkuu ooyimaa kuuna baroordiiqimaa wa fiihinna filbanaati waxaa ahaaday walayaamu maalmuhu yacurna caara yacuru ay saqaa baa dhacay maalmuhu ninka dhalinta yar dhulkay ku ridaane nawaadibu qofka maydka ah kuwa ammaana oo maxaasintiisa ka sheekeeya ayaa ku jira laa yamlalnahu nawaadibtaasoo laa yamlalnahu aan ka daalaynin ammaantaas iyo wa nawaa'ixu kuwa u baroor diiqo u ooya nawaadib waa jamcu naadiba waa jamcu tagsiir naadibaatna waa jamcu tasxiixi nawaa'ix waa jamcu naa'ixa waa jamcu tagsiirkeedii jamca oo tasxiixa ahna waa naa'ixaat wa fiihin haddaba waa khabar muqadam ah nawaadibuna waa mubtada mu'ahar ah waاlayaamu yacurna biاlfataa waa jumlo mubtada iyo khabar ka kooban laa maxala laha min alإcraab liأnnaha muctarida bayna اlmubtada wاlkhabar aw maa aw bayna maa ama jumlada muctaridada waxay gashaa shay humaa mubtada ee khabarka aslu asal ay yihiin jumlada muctaridada ah mubtada ee khabar bay gele ama laba shay oo markoodii hore mubtada ay khabar ahaa laakiin hadda mubtada ay khabar aan ahayn tusaale ahaan inna isimkeeda iyo khabarkeeda kaana isimkeeda iyo khabarkeeda ka qowlihii nin shaaciraa wuxuu yidhi ibraahiim ibnu harima alqurashi baa la dhihi jiray inna sulayma wallaahu yakla'uhaa dannat bishayin maa kaana yarza'uhaa ina sulaymaa gabadha sulayma ah wallaahu yakla'uhaa ilaahay ha xifdiyee yakla'uhaa ay yaxfaduhaa ilaahay ha xifdiyee oo u ducaynaa dannat bishayin ay dannat calayna waxay nagala baqiishay bishayin shay shaygaasoo maa kaana aan ahaadeen yarzauhaa ay yanqusuhaa mid nuqsaamiya waxay nagala baqiishuu leeyahay almawaddatu waalcishqu haddii marka ay jeclaan lahayd oo jacaylka ila qaadi lahayd waxba kama nuqsaameenuu leeyahy waxba kama hallaabeen jacaylka igala baqiishuu leeyahay qof marka ka baqiilsan ma jiro haddaba sulayma waa ismu inna dannatna waa khabarkii jumladan wallaahu yakla'uhaa oo umtida ay khabar ka kooban oo ducaayada ah waxay dhex gashay maxay bayna smi inna wa khabarihaa waana jumla muctarida laa maxala laha min alciraaq wa bayna ashardi wa jawaabihi waxaa kale oo jumlada muctaridada ay gashaa shardiga iyo jawaabkiisa naxwu qowlihi tacaala fain lam tafcaluu walan tafcaluu faاtaquu الnaara fain lam tafcaluu haddaydaan sidaa yeelin walan tafcaluu maba yeeli doontiine haddaydaan sidaa yeelin faاtaquu الnaara faاtaquu naara marka waa jawaab oo yay jawaabu tahay fain lam tafcaluu jumladan walan tafcaluu oo ficilkay faacil ka kooban waa jumla muctarida laa maxla laha min alacraab wa bayna almawsuuli wa silatihi iyo mawsuulka siladiisana waa kala dhex gashaa ka qowlihi daaka aladii wa abiika yucrafu maalikan ama maalikun labadaba wاlxaqu yadfacu turahaati اlbaaطili daaka kaas aladii waa kii wa abiika aabbaha aan ku dhaaran ahe aladii waa midkii yucrafu maalikan maalig lagu magacaabaayey nusqooyinka qaarna maalikun baa ku jira saasmuu idin qorayaa daaka aladii waabiika yucrafu maalikun iyo yucrafu maalikan waa labadaas tacrifa meeshu ma taalla marka alladii waa midka waabiika aabbaha baan ku dhaartee yucrafu maalikan yucrafu maalikun waa ninka maalik lagu magacaabo waalxaqu xaquna yadfacu wuxuu gacanta ku dhuftaa turahaati اlbaaطili baaطilka hadalladiisa aan macnaha lahayn turahaat waa alaqaawiil alatii laa طaa'ila taxtaha hadallada aan wax macnaha ku fadhin baa turahaat la yidhaahdaa waa jamcu turaha baaطilka turahaadkiisa xaqaa gacanta ku dhuftuu leeyahay alladii oo isim mawsuul ah yucrafu maalikan oo siladeedii ah waxaa u dhaxeeya waa abiika oo ah qasamkii iyo maqsuumu calayhi wa bayna ajzaa'i silati silada ajzaada ay ka kooban tahay jumlada muctarada waa kala dhex geli kartaa hadda waxay kala dhex geshay maxay ahaayeen silada iyo haddana waxay kala dhex gelayeen jumladii silada ahayd ajza'deed oo laga wado siladu hadday ka kooban tahay ficil iyo faacil ayay jumlada muctarada dhex geli hadday mubtada ay khabar ka kooban tahana waa dhex geli naxwu jaaءa aladii juuduhu wاlkaramu zaynun mabduulu jaaءa aladii kii baa yimid juuduhu deeqsinimadiisa mabduulun mid la bixiye ay tahay idan juuduhu waa mubtada mabduuluna waa khabar wاljumlaةu min almubtada'i wاlkhabari silaة اlmawsuul wاlkaramu zaynun oo mubtada khabar ahna waa jumla muctarida bayna أجزaaءi الsilati wاlkaramu deeqsinimaduna zaynun waa qurux wa bayna almajruuri wa jaarihi waxa kale oo ay kala dhex gashaa majruurka iyo kii jaray isman kaana ismahaya naxu haadaa ghulaamu wallaahi zaydin haadaakan ghulaamu zaydin waa addoonkii zayd wallaah ilaah baan ku dhaartee wallaah waxay ku kala dhex jirtaa ghulaam oo mudaaf ah iyo zayd oo mudaaf ilayhi ah zaydna haddee ghulaamkaa jaraa ilaan sida raajixa ah mudaafu ilayhiga waxaa ku camal fala mudaafka aw xarfan ama xaraf ayaa naxw ishtaraytu biwallaahi alfi dirhamin ishtaraytuhu shaygan waxaan ku soo iibsaday bialfi dirhamin baan ku soo iibsaday wallahi ilaah baan ku dhaartay ba'dii oo xarfu jar ah iyo majruurkeedii oo alfi dirham ah maxaa u dhexeeya wallaah waa towkiidkii wa bayna alxarfi wa tawkiidihi iyo xarafka iyo tawkiidkiisana waa kala dhex galaa naxwu layta wa hal yanfacu shayan laytu layta shabaaban buuca fashtaraytu layta shallayto wa hal yanfacu shayan laytu layto wax ma taraa maanta dhan haddaad layta ku celcelin wax may ku tare layta shabaaban dhallinyarannimo buuca la iibiyeena fashtaraytu soo gateenaa towkiidkan waa towkiidkii maxay towkiidka laba sooma qaybsamaynin altowkiid almacnawi iyo altowkiid allafdi kan waa towkiidkii lafdiga ahaa towkiidka lafdiga ah waa in la soo celceliyo shaygii hore nafsad ahaantiisa hadduu isim yahay iyo hadduu ficil yahay iyo hadduu xaraf yahay kan marka waa isagoo xaraf ah laytada hore waa mu'akad layta shabaaban middaas ku jirtana waa towkiidkii waa towkiidkii lafdiga ahaa wahal yanfacu shay-an laytu jumladaas ficilka iyo faacilka ka koobanna waa jumla muctarida bayna الtowkiidi wاlmu'akad laa maxala laha min alcraab wa bayna qad wاlficli waxaa kale oo jumlada muctaridada ay gashaa qad iyo ficilkeeda inta u dhaxayda naxw akhaalidu qad wallaahi awطa'ta cashwatan intaas waa sadrulbeytka cajuska dambe ama shadriga labaad ama misraaca labaadna wuxuu ahaa wmal caashiqu اlmiskiinu fiina bisaariqi saasuu ahaa camri ibnu duwayra albajali nin la yidhaahdaa gabaygan iskale ninay ilma adeer yihiin oo yaziid ibnu cabdillaahi albajali la yidhaahdo baa wuxuu jeclaaday gabar maalintii dambe gabadhii gurigeedii gidaarkiibu intuu ka dhaadhacay buu guriga ugu galay isoo gabadhii la sheekaysanaha la soo qabtay ninkii magaalada madiine waaliga ka ahaa oo khaalid ibn cabdilaahi alqasri la dhihi jiray baa loo keenay waxaa la yidhi ninkan waa nin saariq ah guriga dhexdiisaan ka soo qabannay isagoo alaabxada wuxuu damcay gacantii inuu ka gooyo markii hore wuu weydiiyo wuxuu idhahda war ma jirtaa inaad guriga gashay haa ma inaa wax haddaan rabtay ha inaan wax haddaan rabay isagoo marka gacanta ka gooy rabaa baa ninkan gabayadan uu u soo diray gabayada marka waxaa ku jiray aqara bimaa lam yaأtihi اlmar'u inahu ra'a alqaطca khayra min fadiixati caatiqi aqara bimaa lam yaأtihi اlmar'u ninkaani wuxuusan samayn buu qirtay ilaan sariquu qirtay wamaa saraq sabab innahu ra'a alqaطca asaga waxay la noqotay gacantiisa in laga gooyo khayran inay ka fiican tahay min fadiixati caatiqi gabadha inuu fadeexeeyo intii gabadha ay fadeexoobi lahayd waxaa ka uu yidhi inaad qirato sariqada kadibna gacanta lagaa gooyo ilaan haddii uu yidhahdo aniga inaan waxda u maano socon gabadha anaan la sheekaysanayn gabadhii waa fadeexoobe gabadha marka intii fadeexad ay ku soo bixi lahayd gacantaa laga gooyo kadib wuu fahmay uu iska sii daayey gabadhiina waa loo guuriyey markii dambe wuxuu leeyahay haddaba ah, khaalidu khaalidow waa ninkii waaliyu ahaaye qad wallaahi ilaah baan ku dhaartay awda'ta waxaad qabatay iiطaa'an cashwatan qabasho oo aan loo meel dayin ninkaanaa gacanta rabta inaad ka goydo adoon u meel dayin uu leeyahy muxuu guriga u galay muxuu raadinaayey inuu ka sii daayuu rabaa awda'ta cashwatan ay cashwaa'iyan qabasho oo aan loo meeldayna ninkaa qabatay uu leeyahay qad iyo awdaata labadooda maxaa udhexeeya wallaah oo jumla muctarida laa maxla mala wa bayna alxarfi wa manfiihi iyo xarafka iyo wuxuu anfinaayey xarfu nafyi iyo manfigiisa naxu falaa waabii dahmaa zaalat casiizatan falaa falaa zaalat kama aysan zuulin gabadhaasi casiizatan inay casiizo tahay ma aysan ka zuulin wa abi dahma abu dahma baan ku dhaartay wa abi dahmaa marka waa muctarida bayna falaa iyo zaalad wa bayna alqasami wa jawaabihi iyo qasamka iyo jawaabtiisana iyo walmawsuufi wa sifatihi iyo mawsuufka sifadiisana jumlada muctarada waa soo gashaa wa wayajmacuhumaa labadoodaasba waxaa jamcinaya qowluhu tacaala falaa uqsimu bimawaaqici الnujuumi waxaan ku dhaaranaa xidiguhu meelaha ay dhacaan wainahu laqasamu low taclamuuna cadiim wainahu kaas oo mawaaqicu الnujuum dhaarashada rabbi uu ku dhaartay ah laqasamun waa dhaar qasamkaasoo cadiimun weyn low taclamuun haddaa ogaa lahaydeen wa fii haadihi اlaaya aayaddan ictiraadun baa ku jira ictiraadkaasoo fii dimni ictiraadin ictiraad kale kusii dhex jira ilan low taclamuuna waa ictiraad bayna almawsuufi wa sifatihi wa innahu laqasamu low taclamuuna cadiimna ayadaa ictiraad ah oo waxay ku kala dhex jirtaa falaa uqsimu bimawaaqici nujuum iyo innahu laqur'aanu kariim ayay kusii kala dhex jirtaa وذلika لأنa qowlahu taعaalى inahu laqur'aan kariim jawaabu اlqasm falaa uqsim bimawaaqic nujuum soo qasam ma ahayn inahu laqur'aan kariim baa waxay tahay jawaabulqasamkii wa huwa qowluhu qasamkaasna falaa uqsim bimawaaqic nujuum waaye wamaa baynahumaa qasamka iyo jawaabka waxa u dhaxeeya ay bayna laa uqsimu wa jawaabihi maxaa u dhaxay haddaba waladii baynahumaa qasamkii jawaabkiisa waxa u dhaxay huwa wuxuu yahay wa inahu laqasamu low taclamuuna cadiima u dhexeeye ictiraadun waa ictiraad laa maxla lahu min alcraab intaasoo lama fahmin ictiraadkii u dhaxeeyey qasamka iyo jawaabka oo ah wa inahu laqasamu low taclamuuna cadiim dhexdiisa haddana ictiraad kale kusii jiraa oo ictiraad kale kusii jira muxuu yahay inahu laqasamun laqasamuntaasi waa ina khabarkeeda waana mawsuuf cadiimna waa sifadeedii mawsuufkii iyo sifadiisiiba haddana waxaa u sii dhexeeya maxay low taclamuuna wa fii ahnaa'i hada alictiraad ictiraadkan dhexdiisana aladii huwa wainahu laqasamu low taclamuuna cadiim waxaa ahaaday ictiraadun aakhar ictiraad kale muxuu yahy wahuwa qowluhu tacaala low taclamuun fainnahu muctaridun wuxuu ku kala dhex jiraa bayna almawsuufi wa sifatihi wahumaa mawsuufkii sifadiisuna qasamun cadiim waaye calىa طariiqi اllafi waالnashri calى الtartiib calىa طariiqi اllafi waالnashri calى الtartiib balaaqadaa waxaa ku jira wax la yidhaahdo allafu waالnashru calى الtartiib iyo allafu waالnashru calىa gayri الtartiib oo loola jeedo dikru shay-ayni fasaacidan ثuma yufasaru dalika jumlaة maca muraacaati الtartiibi tusaale ahaan waxaa la sheegaa laba shay labadii shay haddana laba shay oo kaloo ay leeyihiin baa loo soo celinaa labadaas shay oo loo soo celiyey alأwalu lilأwal wالثaanي lلثaanي wالثaaliث lلثaaliث hadduu yahay waa calىa طariiqi اllafi wالnashri calى الtartiib laakiin alأwalu lilأwal hadduusan ahayn oo alأwalu liلثaanي uu yahay wالثaanي lilأwal ay noqoto waxaa la yidhahdaa allafu wالnashru calىa غayri الtartiib haddaba hadda waxaan haysannaa almawصuuf wa sifatihi laba xaba sooma haysanno markaasuu haddana wuxuu ku yidhi wahumaa waxay yihiin qasamun cadiim afarta shay aa haysato waa kuwaas mawصuuf iyo sifadiisa iyo qasam iyo cadiim qasamka dabayaa iska leh ma midka dambe oo sifada ahaa iska leh mase mawsuufka iska leh laba iyo laba sooma haysatid mawsuuf iyo sifo iyo qasam iyo cadiima haysataa qasamku mawsuufkii miya mase waa sifadii waa mawsuufkii waaye idan qasamkan oo kan hore ah labada dambe kan hore labada almawsuuf iyo wasifatii kan horaa iskale oo ah mawsuufka cadiim oo kan labaad ahna wuxuu leeyahay midka labaad oo ah sifada ma fahamteen marka waxaa la yidhaahdaa allafu waannashru cala atartiib afar shay aa marka haysataa wax saa usii sii culus ma aha almawصuuf wa sifatihi iyo qasamun cadiimun aa haysataa qasamun cadiim haddaba qasamka ah mawsuufka miyaa mase waa sifada alأwalu lilأwal haddaba cadiimna ma mawsuufka iskale mase sifada sifadaa iskale ma fahanteen waxaad leedahay haddaba qasamun cadiimun laba shay buu ka kooban yahay almawsuufu wa sifatiina laba shayuu ka kooban yahay qasamun cadiimun labada shayoo uu ka kooban yahay iyo almawsuufu wa sifatuhu labada shayoo uu ka kooban yahay in la iswaafajiyaa la rabaa qasamkan haddii almawsuuf wa sifatuhu kan horeeya oo mawsuufka ah hadduu leeyahay cadiimunna kan labaad uu leeyahay waa calىa طariiqi اlafi waالnashri calى tartiib haddii laakiin tusaale ahaan la dhihi lahaa fainahu muctaridu bayna الصifaةi wاlmawsuuf wahumaa qasamu cadiimun haddii la dhihi lahaa fainahu muctaridun wuxuu ku kala dhex jiraa low taclamuunani bayna sifati buu ku kala dhex jiraa wاlmawsuuf sifadaas mawsuufkaas waa kuwee qasamun cadiim qasam haddaba yaa yeelanaya haddii tusaale ahaan la dhihi lahaa fainahu muctaridun bayna الصifati wاlmawsuuf qasamka mawsuufkaa yeelan lahaa mawsuufku kan hore miyaa mase waa kan dambe kan dambe waaye qasamun cadiimun marka ayadu ma tii hore amase waa tii dambe labada dambe waa tii hore alأwalu liثaani wالثaani lilأwal saasay noqon lahed marka waa calى طariiqi اlafyi والnashri calى غayri tartiib faالاctiraadu fii hadihi الآية bijumlaةi waaxida اctiraadkaani waa hal jumlo fii dimnihaa jumlo oo jumlo kale kusii dhex jirto wayajuuzu اlictiraadu haddaba aayaddan si fiican waa in loo fahmo wainahu laqasamu low taclamuuna cadiim waa hal ictiraad ictiraadkaasoo u dhaxeeya qasam iyo jawaabkiis waa hal ictiraad haddaba laakiin ictiraadkaas haddana ictiraad kale uu ku sii dhex jiraa hadda waxaa noo imaan doonaa laba jumlo oo muctaridataani ah baa noo imaan doona tani hadda marka laba jumlo oo muctaridataan ah miya mase waa hal jumlo hal jumlo laakiin jumladii dhexdeeda haddana waxaa kusii dhex jira ictiraad kale wa fii ahnaa'i hada اlictiraad ictiraadkan dhexdiisa aladii huwa wainahu laqasamu low taclamuuna cadiim ictiraadun aakhar ba ahda wahuwa qowluhu tacala low taclamuun fainahu muctaridun bayna almawsuufi wa sifati wahuma wixin qasamun cadiim calى طariiqi اlafyi waالnashri calى الtartiib faاlictiraadu fii hadihi اlآية bijumlaةi waaxida fii dimniha jumla ويجuuز الاctiraad بأkثara min جuمlaة khilaaفa لأbi عaliيi الفاrisي abu caliin alfarisiya waxaa laga soo naqliyay inuu yidhaahdo ictiraadku hal jumlo kama badan karo wuxuu leeyahay laakiin hal jumlo wax ka badan ictiraad waa noqon kara macnaheed waa maxay laba jumlo ayaa waxay noqon karaan muctaridataan fii mancihi min daalika diiditaanka uu diiday annagoo ku khilaafayna wa min alictiraadi biakar min jumla waxaa ka mida qowluhu tacaala qaalat waxay tidhi rabbi yaa rabbi innii wadactuhaa waan dhalay unhaa xaalay tahay dhig wallaahu allaahna aclamu waa kii ku ogaal badan bimaa wadacat waxay dhashay walaysa adakaru labkuna kal unhaa dhadig la mid ma aha wa innii sammaytuhaa anigu waxaan ku magacaabay gabadhaas maryama maryamaan ku magacaabay haddaba wa innii sammaytuhaa maryama waxay ku cadfan tahay innii wadactuhaa unha maquul qowlkaas ku cadfan tahay waa laba jumlo isku cadfan macduufii macduufu calayhi waaye macduufkii macduufu calayhiga waxaa ku kala dhex jira wallaahu aclamu bimaa wadacat oo jumlo ah iyo walaysa dakaru kalunha oo jumlo ah labadaas jumlo waa jumlataani muctaridataani bayna almacduufi walmacduufi calayhi faاljumlaة اlismiyatu hiya waxay tahay wallaahu aclam bima wadacat biiskaani ta laakiin ta'da markaas waa la reeba wadacat taa o taaniif wاlficliyatu hiya waxay tahay walaysa dakaru kalunhaa haddii la akhriyo wallaahu aclamu bimaa wadactu bidami taa'i haddii la akhriyo ictiraad ma jiro ilan hadalkeedii baa markaa weli socda wاlficliyatu hiya waxay tahay walaysa dakaru kalunhaa muctaridataani labadaas jumlo bayna aljumlatayni almusadaratayn labada jumlo ayay ku kala dhex jiraan oo lagu bilaabay biأnni walaysa minhu ay laysa min alictiraadi biakara min jumla hal jumlo wax ka badan oo ictiraad laga dhigay ka mid maa hadihi اlaaya wahiya waxay tahay falaa uqsim bimawaaqic nujuum ilى aakhiriha jumladan falaa uqsimu bimawaaqici الnujuumi oo qasam ah iyo inahu laqur'aanun kariim oo jawaabulqasam ah waxaa u dhaxeeyaahi laba jumlo oo muctaridataana meesha ma taallo hal jumlaan taallo bis laakiin jumladii jumlo kale ay kusii dhex jirtaa wuxuu leeyahay haddaba alictiraad biakar min jumla ayaa wuxuu ku jiraa falaa uqsim bimawaaqici الnujuumi hadhihin oo min suurati اlwaaqica ka tirsan khilaafan ayadoo la khilaafa lizamakshari dikrihi khilaafan lidikrihi ayadoo la khilaafa sheegitaankiisa arrinkaas uu sheegay fii tafsiiri aali cimraan uu ku sheegay fii qowlihi tacaala qaalat rabbi inii wadactuha unha oo wuxuu leeyahay maxmuud ibnu cumar aلzamakhshari saaxibu اlkashaaf baa wuxuu ka dhigay wainahu laqasamu low taclamuuna cadiim iyo falaa uqsimu bimawaaqici الnujuum aayaddaasaa wuxuu ka dhigay ictiraadku inuu yahay akar min jumla oo ku khilaafsan uu leeyahy adaba fii qowlihi ku sheegay qaalat rabbi innii wadactuhaa unha ilaa qowlihi wa innii samaytuhaa maryama marka qaalat rabbi innii wadactuhaa unha ilaa laga gaaro wa innii samaytuhaa maryama akar min jumla Eh, inuu muctarid yahay doodu kama taagnaayda soo maaha maxaa la ysku haystaa laakiin falaa uqsim bimawaaqic nujuum hee akar min jumla in yani muctarid ay tahay yaa ay yidhahdeen marka akar min jumla muctarid ah zamaqshari waa lagu diidanyaa oo muxuu yidhi qaala wuxuu yidhi fain qulta haddaad tidhaahdo calaa maa cudifa qowluhu wainii samaytuhaa maryama wa inii samaytuhaa maryama xaggee lagu cadfay haddaa dhahdo qultu waxaan leeyahay haadihi macduufatun waxay ku cadfantahy calaa qowlihi inii wadactuha unha wamaa baynahumaa inii samaytuhaa iyo inii wadactuhaa unha inta u dhaxaydana jumlataani muctaridataani waa laba jumlo oo muctaridataan ah ka qowlihi sida laba jumlo oo muctaridataan ah ay ugu jiraan wainahu laqasamun low taclamuuna cadiim intaha warkiisaasuu eh, u socdaa yani waa isku tashbiihiya labadooda sida taasba laba jumlo muctaritaan ay u jiraan baatanna laba jumlo ugu jirta warkiisaasaa laga fahmaa wawajhu raddi calayhi waxaana lagu radinaya ana aladii fii aayati aala cimraan ictiraadaani waa laba ictiraad yani waa laba jumlo muctaridataan ah la ctiraadun waaxidu bijumlatayni hal ictiraad oo laba jumlo lagu ictiraaday meeshaas kuma jiro wajhu raddi marka waa kaasaa aala cimraan waxaa ku jira laba ictiraad yacni laba jumlo oo muctaridataan ah laakiin hal ictiraad oo laba jumlo ay ku dhex jiraan meeshaas ma yaallo hal ictiraad oo laba jumlo ay ku dhex jiraan xaggee yaallaa alwaaqica wayudfacu waxaa lagu difaacadaa bianna zamakshariya inamaa qasada wuxuu ula jeedaa tashbiiha alaayati bilaaya aayaddu inuu aayaddu ku tashbiihiyo oo yaa marka mushabbah ayaase mushabbahu bihi ah aayadda ku jirta aala cimraan baa mushabbah ah waxaana mushabbahu bihi ah midda ku jirta alwaaqica inamaa qasada wuxuu la jeeda tashbiih alaayati bilaaya fii cadadi اljumali اlmuctaradi biha jumlooyinka ictiraadka laga dhigay tanna waa laba tanna waa laba laa fii cadadi اlictiraad ee kama wado ictiraadka mid walba ku jira taasna waa laba ictiraad tanna waa laba ictiraad kama wado ee midda fii ku jirta fii suurati aali cimraan waa laba ictiraad taasna waa hal ictiraad laakiin haddii lagu weyddiiyo jumlooyinka almuctaradi biha fii kullin minhumaa waa meeqa taasna waa laba ale tanna waa labo saas ma aha bidaliili qowlihi maxaa yeele wuxuu idhahay fii tafsiiri suurati اlwaaqica wuxu uhi wainahu laqasamu low taclamuuna cadiim ictiraadun bayna alqasami wa jawaabihi wa qowluhu low taclamuunana ictiraadun intahaa wallahu aclam halkaas ku jiro